بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lixaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiyati liلdarimi raxmat اllahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray baabkii labaad استواء رب سبحانه وتعالى على عرشه carshihi iyo shubahaadkii jahmiyadu ay sheegeen radintoodii buu imaamku soo waday raxmat ullaahi tacaala calayh faqaaluu tafsiiruu cindanaa inahu istawlaa calayhi wacalaahu halkaasaynu joognay soo mahay mise waynu dhaafnay maana soo gaadhi أرأيتم إذ قلتم يا قال الإمام رحمه الله تعالى أرأيتم إذ قلتم بل كورم بمكة تراهدين هو إلهي سبحانه وتعالى في كل مكان ميل والبوتشوغة وفي كل خلق أم والبنا وكدح جرا وحور أكان الله إلها واحدا ilaahay ma aha alla keligii ah qabla an yakhluqa alkhalqa uunka intuusan abuurin ka hor iyo amkinati boosaska iyo meelaha intuusan abuurin ka hor ilaahay alla waaxidoo keligee ma ahaa oo wax taraxa uusan jirin qaalu waxay dhaheen jahmiyu ama mucadilo nacam bay taa kaga jawaabeen su-aashaas mar hadday nacam yidhaahdeen god bay isku rideen qulnaa waxaanu ku nidhi markaa faxiina khalaqa alkhalqa ilaahay markuu makhluuqaadka abuuray iyo walamkina waa cadfu khaasin calaa caam amkinadu haddee khalqigay ka tirsan tahay iyo boosaska rabbi markuu abuuray meelaha makaanada aqadara rabbi ma awoodayay an yabqaa inuu baaqi ku noqdo uu sii ahaada kamaa kaana siduu ahaa fii azaliyati weligiiba ilaahay azalna waad soo marteen waa cibaara can cadami اlawaliyati cibaara can cadami اlbidaaya ayb ilaahay ma awoodahayo markuu makhluuqaadka abuuruu ku yidhi sheekhu nimankii jahmiye ku yidhi inuu ahaado siduu ahaa weligeedba intuusan khalqiga abuurin fii hayri makaan makaan makhluuqu markaa sheekhu ka hadlay ayb fii azaliyati fii hayri makaan boos la'aan oo falaa yasir rabbi uusan ahaanin fii shayin min alkhalq oo rabbi uusan dhex gelin shay makhluuqaadka ka mida ah. falaa yasiir ayb rabbi intuu abuuray soo keligii weligiiba ma ahayn haa makhluuqaadka rabbi markuu abuuray ma awoodayey in uusan dhex gelin oo makhluuqaadkii meel cidlaa ah uu dhigo oo kale iyo walamkinati boosas allatii amkinadaasoo khalaqaa uu abuuray bizacmikum saad idinku sheegteen aw amase lam yajid maay sheegeen waay sheegeen ilahay inuu fii kulli makaan yahay had tiibuu sheekh ayuu ku haystaa aw mase lam yajid rabbi ma helin buddan wax maaran ah min an yasiira inuu ahaado fiiha fi اlmakhluuqaat labadaa kale ku kala dhufta awalam yastaghnii rabbi muusan ka deeqtoomin ama ka deeqtoomi karin can daalika arrinkaas in makhluuqaad uu dhex galo oo an yasiira fii shayin minha oo fi lamkina qaalo waxay bala ilaahay awooddaa waa leh makhluuqaadka inuu abuuro oo khaarijan canhu meel asaga ka baxsan ka abuuro oo uusan dhex rabbi waa awoodahay laakiin hadda waxaan ku leenahay ay leeyihiin daarimiyo bacda alkhalqi ilaahay wuxuu ku jiraa wuxuuna yahay fii kulli makaan tacaala allahu camaa yaquuluna culuwan kabiira qolyuhu la doodayay baa sidaa qaba waana siday waagi hore u badnaayeen waagii dambe way laba afleeyeen way qaybsameen ahlubiduc oo dhan baan meel fadhigi karin haddi moogta qulnaa waxaanu ku nidhi fama ladii haddaba hadduu ilaahay awooddaa lahaa oo makhluuqaadkoo dhanba uu meel cidlaa ku abuuri karay iyo meel asaga ka baxsan awooddaa rabbi hadduu lahaa ood ictiraafteen fama ladii sababku muxuu yahay dacaa oogu yeedhay ku qasbay almelik alquduus boqorka nasahane ceeb oo dhanba ka hufan id huwa calىa carshihi fii cizihi wa bahaa'ihi baa'inu min khalqihi an yasiira fi اlamkinati اlqadira intan kale waa hanaa iyo ammaan rabbi subxaanaه wa tacaala uu mudan yahay maadaama maqaamku maqaamu raddi uu yahay oo ahlulbidac imaamku radinayo erayo qallafsan cinda bacdi الnaas oo dhagaha qaarkood diidayaan ama dadka qaarkood ay saluugayaan baa imanaysa fii maqaami radd saa darteed waa inuu imaamku ku daro marar badan alla ammaan iyo rabbi wuxuu mudan yahay inuu tilmaamo maqaamka maqaamu raddi ahlulbidac baa balaaya sheegi aan loo dulqaadan karin imaamkana warkooda intuu keeno wuu ku qasban yahay haddana inuu burburiyo radiyo marka warkooda xun wuxuu ku daaweynayaa ilaahay inuu naزho subxaanaه wa tacaala ayb fama اladii daca اlmلك الquduus allaha boqorkeen nasahane ceeb oo dhanba ka hoofan maxaa ugu yeedhay id huwa calىa carshi isagoo carshigiisaba ka sareey fii cizihi sharaftiisii ama fii cizihi awoodiisi iyo wabahaa'i sharaftiisi ayb baainu wahwa baainu min khalqi khalqigiisana uu ka baxsan yahay rabbi maxaa ugu yeedhoo ku qasbay an yasiira inuu ahaado fi lamkinati اlqadira meelo aan munaasab ahay meelo uraya ama qurun ah mar haddaad tidhahdo ilahi waa fii kulli makaan ilaahay meel walbuu joogaa haddaad tidhaahdo makhluuqaadkan insan iyo inxunba waa leeyihiin meel udgoon iyo meel uraysaba waa leeyihiin meel aan bini aadamku xataa naftiisa u quudhin iyo meel room bayyay leedahay marka haddii mar haddaad lafdigaada cumuumkiisa la qabto fii kulli makaanin lagu dhego taasaa ka dhalan iyo wa ajwaafi dadka caloolahooda iyo gudahooda iyo waayri shimbiraha wii duula iyo walbahaa'im majaahidiinta ama mayeedhaanka xoolaha kale a loo jeedaa wayasiira u ahaada fii zacmikum saad idinku sheegteen bizacmikum fii kulli zaawiyatin gees walba iyo xagal walba zaawiyadu waa geesaska guryaha oo kale xaglahooda afar zaawiya gurigan haddale taa iyo tan iyo middaa kale iyo taas geesaska wey iyo wa makaanin meel walba minhu min allahi shay inuu ka ahaado mar haddaad ilaahay tiri fii kulli makaan buu joogaa meel walbo makaan lagu ilaaq karo xaqiiqatan aw ictibaaran waa in la helo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga dhexelo hadihi mushkila <clears throat> wuxuu ihi imaamku laqad shawahtum waad suuro xumayseen waad weji xumayseen waad cambaarayseen macbuudakum allihaad caabudayseen shaahat اlwujuuh wujuuh ahli اlbidac id kaanad markay noqotay haadihi tilmaantan oo fii kulli makaanin ah sifatuhu sifatu lmacbuud allih aad caabudayseenba haddaad qaabka u tilmaanteen oo aad u quudheen rabbigiin waad bi'seen buu sheekhu yidhi wallaahu subxaanahu wa tacaala aclaa waa ka sarreeya wa ajallu waana ka qiimo badan yaho muxuu ahaaye ka sharaf badan yahay min an takuuna inay noqoto haadihi tilmaanta baaseed sheegteen sifatuhu ilaahay tilmaantiisa falaa budda lakum waxaan laydinka maarmaynin min an taأtuu inaad la timaadaan biburhaanin xujo iyo daliil bayinin cad calىa dacwaakum sheegashadiinna ku cad waa maxay burhaan oo dhan ma rabna waxaan rabnaa oo min kitaabi naaiqin kitaab hadlahaya ah aayad aw sunnatin sunno maadiyatin tagtay fi salafi saalix oo saxaabiya taabiciin ka sugan aw ijmaacin kulan muslimiin oo min almuslimiin iyo muslimiin isku raacday ila isna waa daliil ah waana haddee waa mafhuum min alkitaabi wasunna daliil mustaqila ma ah sida culammadu u badan yihiin waa farc cala alkitaabi wasunna adiladoo dhan baa kulligeed furuuca waxaan kitaabkii sunnada ka ahay sunnada laftirkeeda waa leey waa farc can alkitaab wadaadda ay ka hadlaa dhiba ma lah walan taatuu la iman maysaan bishayin shay oo minhu ka mida min alburhaani الnaatiqi min kitaabin aw sunnatin aw ijmaaci اlmuslimiin abadan weligeed waa loog yahay wy marka ma keeni kartaan xaggee laga keena faxtaja bacduhum barhkood baa waxay ku cudur daarteen fiihi ay maa maxay fiida muxuu sheekh oga jeedaa fii ma daco wayahad balaayada ay soo sheegtaan baktigii zacmigoodii bikelimati zandaqa weedh gaalnimo ayuuba qiil iyo daliil mooday ka daroo dibi dhalwey wاlghariiqu yatacalaq bikuli cuud ninkuu biyuhu qaadeen oogka ataa uskan xumbada somalia waay ta nima biyo aadeen xumbo cuskay baa la yihahdaa xumbo hadday biyuhu kula tagaan xumbo socoto biyuhuba ay wadaanba waaad moodi dogob dhan iyo geed baad moodi markaasaad ku boodi wixii dhaqaaqaba marka wuu sheeg kitaabkiisa muxuu ahaa amile iyo mxuu ahaa xikam iyo mahmaayo taa lamid ku sheegay kitaabkiisa naqdiga wuxuu ihi sheekhu astawxishu waxaan ka dirahayaa buui min dikrihaa kelimadaa sheegidda sandaqadaa wuxuu qiil iyo xujamooda kaa sindiiqi ee mucailka ee jahmigaa anigu afkayga ma soo marin kara buui wadaadkii soomaaliyada intuu kenya yimid maqle ilaahu muunga leh ilah anugu muunga kuma dhihin buui muunga wuxuu i muunga muxuu ahaa waxaa layidhi waa ilaah macbuud weeye eebe ilaahu anugu muunga kuma dhihin buui cidda ku dhihiba marka waxaa weeye wuxuu ihi sheekhu waxay nimankaa ku hadleen anugu afka ma soo marin karabu waa runtii astawxishu waxaan ka didi wey waxaan ka didahayaa min dikrihaa sheegiddeeda kaasi halkaa iga daa warkiisiiba watasatar aakhar mid kalea wuxuu gabaad ka dhigtay min zandaqati saaxibihi watasatara aakharu mid kalea gabaday wuxuuna ka gabaday min zandaqati saaxibihi saaxiibkii gaalnimadiisii inuu bareedho caddeeya uu ku dhici waayey xaggee buu u leexday dhan kale faqaala wuxuu yidhi markuu dhuumanayay qaala allahu tacaala bu iga daa hawlihii u bishir mariisi sheegay iyo culimmadaydii aayad qur'aan iga qaba buui aayad qur'aana ah kama aha hadda la soco wuxuu u gembinhayaa dawgoodii iyo jidkoodii wixii lagu yaqaanay buu ka leexanaya wuxuuna u socdaa waxay jahmiye qabtay buu u socdaa laakiin wuxuu ka leexday wadiiqihii waddadii isku guri idinkoo u socda soo laba wadoo kala duwan ma mari kartaa tii oo kale wey bishir ibnu khiyaas almariisi mujrimka warkiisii buu ardayguna rabaa inuu sameeyo laakiin wadadii buu ka leexanaya faqaala wuxuu yidhi qaala allahu tacaala daarim iyo iga dhegaysa buu hi aayad noo keentay iyo carshuraxmaan baa ilaahay ka sarreeyaa maa yakuunu min najwa alaaثatin saddex faqaysa ma jirto ama faqood ilaa huwa raabic min rabbi waa afreeyaa walaa khamsatin shan ma jirto huwa saadisun rabbi waa lixeeyaa walaa adnaa min daalika tiradaa wax ka yar ma jiro meel ku faqa walaa aar ama tira ka badan ilaa huwa macam rabbi waa garabkood iyo macooduu yahay aynamaa kaanuu meel walbay joogaan uma intaa kadib yunabiuhum rabbi wuxuu u sheegi bimaa camiluu waxay sameeyeen adduunka ywma alqiyaamati buu sheegi doonaa maalinka akhro in allaha bikulli shayin calim aayaddan wuxuu masla maciya cinda ahlicilmi waa laba qaybood maciya caama iyo maciya khaasa aayaddu maciyaday ka hadlaysana waa maciyada caamka ahayd ilaahay maceenna iyo garabkeenna iyo la jirankeenna weeye bilcilmi wاlixaaطa almaciya alcaama waxaa loo jeedaa gaal iyo islaam makhluuqaadkaoo dhanba way kula wadaagaan wax walbuu rabbi u abuuray wuu ka warqabaa almaciya alcaama waa maciyaة اlcilmi wاlixaaطa qad axaaطa bkuli شhayin cilma litaclamuu ana اllaha calى kuli شhayin qadiir وأن الlaha qad أxaaطa bkuli شhayin cilma marka taa waxaa loo yaqaana almaciya اlcaama أxad bini aadama ama malag ama samaawaat wax walbo rabbi uu abuuray rabbi waa la joogaa wuu ka warqabaa waa hayaa cid marka ilaahay ka maqan ma jiraan cilmigiisa iyo ixaadadiisa ka warqabkiisa kulligeed xagga awoodda fii qabdat الraxmaan baynu ku jiraa xagga ogaalka wanaxnu aqrabu ilayhi min xabl اlwariid way isku dham taa maciya alcaama loo yaq aayaddu marka maciya alcaamay ka hadlaysaa almaciya alkhaasa waa maxay waa maciyaة اlqurb wاlnasr wالta'yiid in allaha maca aladiina اtaqow wاladiina hum muxsinuun laa takhaafa inanii macakumaa asmacu wa araa nabiyulaahi muuse haruun maxaa la yidhi markay dheheen nabi allow ilaahay ow cafwan ilaahay ow inanaa nakhaafu an yafruta calayna aw an yaطqa fircoon waa ninkaad rabbi ow taqaanee makhluuqa kibray ee tadha-ay weeye haddaan ka ag dhowaanno waa la rogman ilaahayow laa takhaafa inanii macakumaa horaanba macod ilahay wuu ahaa bilcilmi walixaaط horaan so alla kuma ahayn fircoon iyo muuse iyo haaruun ba rabbi xogtooda waa haya ogaal ogaalla waa u ahaa laakiin huna waa maxay waa maciya khaasa inanii macakuma biالnasri wالتa'yiidi wاlqurbi howlo khaasa in allaha maca aladiina taqow wاladiina hum muxsinuun tii nebiyulaahi moxamed iyo saaxiibkii abubakr sidiiq laa taxzan in allaha macana taas waxaa loo yaqaanaa maciya khaasa baa la yidhaahdaa waa maciya gooni ah ayib aayaddii marka maciyada guud ka hadlaysay waxay u deliishanhayaan inay dhahaan ilah waa fi kulli ma intaana ka tegin aayadda waxaa ku jira mabxaf faa'iida muxuu ahaa lugawiya nafiisa jiddan intaana ka tegin waa iloobi karaa aan baraarujiyo aayaddu maxay tidhi ma yakuunu min najwa alaaثatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akar qur-aanka ku yimid ثaaniya اثnayn id huma fi اlgaar in اllaha ثaaliثu ثaلaaثaة hunaa waxaa la waa raabicu khamsatin khaamisu saadisatin ثaani ثaلaaثatin labadaa tacbiir cinda اlcarab waxbaa u dhaxeeya waxaa u dhexeeya waxaa wey cinda alcarab ama luqawiyintu ay tilmaamaan labada shay mudaafka iyo mudaafu ilayhu hadday isku jinsi yihiin waxaa la odhan aaliu alaaثa raabicu arbaca khaamisu hamsa saadisu saadisa saasaad dhihi waa mudaafka iyo mudaafu ilayhu isku jinsi yihiin walaqad ra'aytunii buu ku yidhi sacd muqaa sabcatin sacad iyo ragga uu isku tirinhayo soo isku mid maaha waa isku jins saxaabiya saxaaba biniaadam bini aadam uu ku kaasaa mudaafka iyo mudaaf ilaygu hadday isku jinsi yihiin saasaa loo cabiraa cinda alcarab qur-aankuna bilisaanin carabiyin mubiin hadday mudaafka iyo mudaafu ilayhu kala jinsi yihiinna sida aayadda mujaadala hadda aad joogtaan baa loo cabiraa waa aragteen baan u malayn ilaahay waa khaaliq innaguna maxaan nahay addoommo masaakiinoo makhluuqiinah maadaama mudaafka iyo mudaafu ilayhigu ay kala duwan yihiin maxaa laga cabiray waxaa lagu yidhi min najwaa alaa ilaa raabichum baa lagu yidhi ayb sidaasay markaa hawshu ku soconaysa ثانiية اثنaين saasaa laga cabiray ثانiية اثنaين ثالثu ثaلاثة نasaara maxay u yidhaahdeen waxay u yidhahdeen gaalnimadooda waxay aaminsan yihiin masiix iyo hooyadii iyo saaruuskan ay wadaan iyo balaayadan inay la jinsiyiin oo la mid yihiin marka waa khuluwi fi اlkufri bay ka cabireen in addoonkii makhluuq ahaa iyagu ay rabbi ka dhigteen iyo macbuud iyo allihii khaaliqaha bay isku meel mariyeen walidaalika maxay in allaha aaliu alaaثa ayib halkaasay mareen haddii ay kala jins yihiin waa raabicu alaaثa dihi raabicu alaaثa khaamisu arbaca maxaa dhihi saadisu sabca dhihi waad kala duwi toddobo ayuu lixeeyaa marka waad ka daba tuuri sida hadda idiin qoran ilaa waa raabicuhum maxaad ahaydeen saddex raabicuhum hmm. waa saadisu khaamisatin saasaa rabahane saadisu khaamisatin baa la rabaa inaad tiraahdo aaliu markaan afar iyo tilmaamayn maxaan dhahaynaa raabicu aaliatin saxiix saadisu khaamisatin maxaan dhahaynaa aaliu inain way fahanteen baan u malay saasaan u jeedaa marka hadday mudaafka iyo mudaaf ilay isku jinsi yihiinna sidaasaad marin hadday kala jinsi yihiinna sida aayatulmujaadila ayaad yeeli marka faa'iidada luqoga meesha ku jirta haddii ishkaal lagugu keeno maxay nasaara u yidhaahdeen aaliu alaa ayagaa kufriyo gaalnimadoodi waxay ka dhigeen in macbuudkiiyo makhluuqi ay isku jinsi yihiin qulnaa waxaanu idhi hadi aaya aayaddan lanaa gar noo tahay muslimiinta ah calaykum dushiinina gar noogu tahay annagay xujo noo taho idinka idin baabi'in inamaa yacni rabbi wuxuu annahu xaadirun kula najwa ilaahay waa ka warqaba waana og yahay shir walba iyo faq walba iyo fagaaro walba wa maca kuli axadin axad walba rabbi waa la socdaa min fowqi اlcarshi carshiga dushiisuna kala socdaa bicilmihi ogaalkiisuna kula socdaa yakhaafuuna rabbahum min fawqihim لأنa cilmahu ilaahay ogaalkiisu bihim biاlkhalaaئqi muxidun kii koobay wey wa basaru aragga ilaahayna fiihim fi اlkhalaaئqi naafidun kii fulhaya wey laa yaxjubu aw laa yuxjabu lagama xijaabo lagama qariyo shay-un shay can cilmihi ilaahay ogaalkiisa iyo wa basari araggiisa cibaarada marka sida laakiin hadda qoran laa yaxjubhu xoogu qanaf baa ku jira walaa yatawaarawna kama libdhaan minhu min allah ilaahay xaggiisa bishayn shay kagama dhuuman karaan wa huwa subxaanahu wa tacaala bikamaalihi maca sifaati alkamaal weeye fowqa alcarshi carshigu ka sareeyaa bikamaalihi inuu bidaati u jeedo ujeedo bikamaali maca sifaati kamaalihi u jeedo intuba dhici karta baa-inu alla ka min khalqi uunkiisa yaclamu sira wa akhfa bikamaalihi maca kamaalihina oo sidaa lagu daayo sida daahirkaana waa suuragal isagoo ilaahay dhammaystir dhan walba haddana fowqa alcarshi bidaatihi baa-inu min khalqi aqrabu waa dhowya ilaa axadin midkood من فوق carshi carshiga dushiisa asagoo jooga wuxuu oga dhow yahay min xabli wariid